waa u gargaarahaya unsurhu waan madluuman markii laga gardaran yahay marka isagu laga gardaran yahay ee uu madluum yahay ee lagu xadgudbo inaan u gargaara gartay buuri oo adde waa gar middaa ara'ayta bal ka warra nabi allow in kaana daaliman asagu hadduu gar daran yahay kayfa ansuruhu seen ugu gargaarayaa nabi allow hadduu asagu gar daran yahay in la qabto gartay laakiin markuu asagu daalim yahay seen oogu heeliyaa qaala subana wuxuu yidhi taxjuzuhu waxaad ka qaban waxaad ka reebi aw tamnachu waxaad ka celin min aulmi gardaradaad ka qabanayso faina daalika celintaas iyo ka qabashada aad gardarada ka qabato nasruhu hiilintiisa waa mid ah inaad u hiilisataa w rawahu bukhaari bukhaari baa wariyey caqiidadii iyo qaacidadii jaahiliga ahayd iyagu yaqaaneen qabla alislaami ahayd walaalkaa gar iyo gardaraba waa la garab istaagaa walaalka haddii laga gardaran waad u helin hadduu gardaran waad u helin had iyo goorba waxaa weeye dhalashadaa iyo wadadhalashadaas wax ku qiimayn jireen iyo nasabka marar yaroo iska dhifdhifahoy de markaa firada iyo cadaaladda usoo laaban jireen waa iska jirtaa laakiin in sida badan dhaqankaasay ku socdeen walan ila min haziyati in awad hawaytu wain tarshud haziyatu arshudidii warkii weeye arf bni cabdid garanaysa mucallaqadiisii dhaqankaasay tolga iyo kabahado dhexda lagaga jiraa warkiibaa iska jiray saxaabi markuu nabigu ku yidhi walaalka laba gooraba u heyli hadduu gardaran yahayna u heyli haddii laga gardaran yaha u heyli wuxuu u qaatay hawshii hore miyaa socota markaa su-aal buu ku soo celiyey nabi allow markii asaga laga gardaran yahay inaan garab istaagu heliya gartaye markuu asagu gardaran yahay see ugu helinayaa nabigu wuxuu yidhi hiiladu waxaa inaad dulmiga ka qabato ilaa shaydaan iyo wadee markuu asagu aalim yahay hiiluu kaaga baahan yahay hiiladuu kaaga baahan yahay waxay tahay naf iyo shaydaan baa wado riixaye inaad naf iyo shaydaan ka qabato oo tidhahda hebelow waad gardarantahay joog shaygan ma lihid ma mudid ilaahay ka cabso waa u hiilow oga hilisay naftiisii iyo shaydaankii baad oga hilisay muslimkii uu dulmahayna waad oga hiilisay marka labaduba hiilo wey saasa la rabaa hadde waxay ku dhisan tahay diinkuna ku hagaagayo waa sidaa wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana rasuul اllahi qaal xaqu lmuslimi cala lmuslimi hamsun cinda ahli اlcilmi waxay leeyihiin min baa meesha iskaga jirta yani hamsun shani waa min xaqi lmuslimi cala lmuslim baa shan arrimood waxay ka mid yihiin xaqa muslimko muslim kale uu ma aha inuu nabigu ku koobayo anta maxaa yeelay xuquuqda muslimiintu isu leeyihiin intaa isku leeyihiin intaa ka badan tahay adilo badan baa caddaysay habeen dhaweed baad soo marayseen iyadoo intan ka badan xaqu lmuslimi ruuxa muslimka xaqiisu cala lmuslimi muslimka uu ku leeyahay ay shan baa ah, min xaqi lmuslimi cala lmuslim riwaayad kalena way caddayn doonaanba raddu salaami salaantoo laga celiyo markuu ku salaamoo loo jawaabo waa waajib fardu cayn biitifaaqi almuslimiin haddaad keligaa tahay oo ruux muslima ku salaamo salaanta inaad ka celisood u jawaabto waa waajib fardu cayn bay kugu tahay haddaa innagoo jamaaco ah oo kooxahoo raxana uuna salaamana inaannu u jawaabno ama midkiin u jawaabo waa fardu kifaaya laakiin in loo jawaabo oo ninkaas salaantiisa laga jawaabo fardu cayn markaad keligaa tahay haddaynu jamaaco nahay si guud bay inagu waajibaysaa midkeen hadduu u jawaabana waa inaga dhacayaa faladkii wa ciyaadatu lmariidi ka xanuunsanoo la booqdo eedna waa shay sunno ah sida loo badan yahay ruuxa muslim markuu xanuunsan in la booqdo waa sunno waajib ma aha waitibaacu ljanaa'izi janaa'istoo la raaco marka muslimiintu dhintaanoo lagu tukadana janaisisa la raaco la soo dogoo laga qayb qaato ayadun marka ayadaa waa mustaxab waa mustaxab haddaan keligaa ku qabsanin waa sunno muakada oo fadli badan haddaysan markaa keligaa ku qabsan wa ijaabatu dacwati casumaaddiisoo la aqbalo ijaabatu dacwa weliimaa lagugu yeedhay casumaad baa lagugu yeedhay xaflad baa lagugu yeedhay marka iyada in la ajiibo waa waajib sida raajixa ah munkar ka jirin meesha ayada ah. shay munkara oo xumaana ama heesaa ama qaawanaana ama xadguduba ama qabiil lagu xadgudbaya ama muslim lagu dulmaya hadduusan ka jirin goobta lagaga yeedhay ee qadiyo casumaaddu ay ka dhacayso aysan ka jirin dhibka asaga ah, inay waajib tahay baa raajixa adilo badanna ku timid khaasatan hadday tahay weliimo aroos iyo xaflad noocaasoo kale ah wadaadana waa sunay leeyihiin ma aha waajib wa tashmiit lcaaisi tashmiit ulcaatis midka hindhisoodoo loo duceeyo la barakeeyo yani waa adducaa bilbaraka shamtiga hadda tashmiidka looga jeeda cafwan ruuxa alxamdu lilah yidhi shuruud waad garanaysaa ruux baa indhisooday ilahay buu ku xamdiyey marka ayadaa waa loo ducay yarxamuka allah baa la odhanayaa hadday jamaaca yihiinna dun damiiru jamaacad la imanaysaa muttafaqun calayh yacni xuquuqdii bulshada isku lahayd ee ijtimaacigeed buu nabigu qaybo ka midoo shana inoo sheegay in la ilaaliyo u baahan tahay ilaalintaduna waxay keenaysaa in laysjeclaado muslimiintu walaala iyo ahl ahaadaan wfii riwaayati limuslimin riwaayo muslim uu leeya waxaa ku yimid xaqu lmuslimi cala lmuslimi sittun sidoo kale weeye ay min xaqi lmuslimi cala lmuslimi sittun baad dhihi lix waxay ka mid tahay xuquuqda ay muslimiintu isku leeyihiin ee ma aha xasri cinda ahli اlcilm muslimku muslimka xaqu ku leeya lix baa ka mida idaa laqiitahu ruuxa muslim haddaad la kulanto fasallim calayhi salaam waad kulanteen assalaamu calaykum dheh haddaad socotaan weeye dad socotaan ood iska hor timaadaan labadunuba aqaad bilowdaan laakiin markaad adigu socoto ee ayaguna ay fadhiyaan salaantaadaa iskale salaantaadaa iskale nin socdo salaambay nin soomaaliyeed kii joogayna fadhiyana suuriya laga rabaa yani marka suuriyada ko waxaa ka mida ah inaad salaanta macna iga qaadaa ka mida ah. idaa laqiitahu haddaad la kulanto fasallim calayhi salaam waidaa dacaaka hadduu weliime iyo casuumad kugu yeedhana faajibhu yeel ha diidine lanno diidada waxaa ka imanaya intaan la gaarin dembigay tahayba waxaa ka imanaya isnac iyo kala dhimasho iyo cuqdad iyo uurxumo in laysu qaado ayaa ka imanaysa ninkan gabadhayda ugu yeedha arooskeedii xafladdeeda diiday ee cudur daartay ee yidhi mashquulsanahay dhacdooyinka muhiimkii munaasabaadka dadka muslimiintu inay isku xurmeeyaan baa la rabaa munaasabadka diiniga ee sharciga ah ee farax iyo suruurka ku shuqul leh haddii lagu kala hado dhibaata ka timaada xataa lama ilaawa taasoo kale weligeed bu ruux qalbigu kuugu haynaya waida stansaxaka hadduu ku talo weydiiyana fansax lahu u tali waida stansaxaka hadduu ku talo weydiiyo hadduu ku khayr weydiiyo ii ila tali talo waa maxay talo wanaagsan sii wey nusxiga istinsaacu waa masaa'ilku sharcigu aad u tarkiisiyey weeye hadduu ila tali arrin adduunyuga igala tali guur buu ku yidhi igala tali waxbarashuu igala tali <coughs> marka fansax lahu u khayr mayr talada ugu wanaagsan eed garanayso eed leedahay ninka waxbay taraysaa inaad u sheegtaa waajib kugu ah haddaad ka qariso khaa'in baa tahay waa kabiira min alkabaa'ir u fiirso hawshaa iska ilaaliya jaanis adugu adeer gaadaysay yaa igala taliba ka hawlaha dhacaan idiin sheegaya nibmel heblo way yar bannaanta haddaan dukaankaa sameeya ka warran adaa fiirsanay uu rabay markay xoogu isku kaya hagaagaan inaad ku dhufato meeshaad dukaan ku dhufato maxaad leedahay taluu ku weydiiyey bangaana baad u diraysaa iyo karyako meelaan loo joogay meeshuu rabay ee uu socdayo meeshaan ka warran adaa maagare waa khayaano waa khayaano waida istansaxaka hadduu ku khayr weydiiyo ila tali ku yidhahda fansax la u khayrminoo talada ugu wanaagsaneed garanayseen dembiga ahayn u sheeg haddii kale khaa'in baad noqonaysaa nabiguna wuxuu yidhi almustashaaru mu'taman almustashaaru mu'taman ninka lala tashaday la tala weydiiyey waa la aaminay nin la aaminay hadduu khayaano sameeye ka war oo khayr miiri waayo waa khaa'in iska ilaaliya waidaa caasa hadduu hindhisoodana oo faxamid allaha rabbi uu ku mahadsana fashammithu u ducee yarxamuka allaadheh waidaa marida hadduu bukado xanuunsadana facudhu booqo beryahaadawaataargibaa ummadu baabeenaye allaisboodaha layska warqabo booqashada beryahaadi haddii socodkiiba suuro geli waayo maxaa ka mida in telefoonka layska booqdo waxbaayaabaa soo kordhay curfigeenni dhaqankeenna waxyaabaha soo kordhoo hadda ka kamida ah, gobannimada kamida ah. mtmsoma guriga lagugu yimid waxaa ka mid a ah hadda waxyaabaha soo kordhay waxaa la rabaa guri markastaa loo yimaadaba shaah iyo bunka markaad keento inaad jaajar keento mtmsoma jaajarkii telefoonnaha waa inaad keento maxaakamada baase warka wayfagan aad dhiibtaa la rabaa mtmsoma adduunka o dhan baa isbedelay wixii o dhan curfigii waxbaa soconaya waa inaad hawshaa dhiibto hadda haddii la isgaari waayo karoon virus baa jooga afkaa la wada duubtaye telefoonka marka waabaa waabaa haweenaa qaraabana intay xanuunsata maadhi eedday waan ku soo gaari waayo waan yaro xanuunsaday markaasu waxay tidhi haddaad xanuunsatay ma dhagahaad ka xanuunsa maxaad halow iisoo dhihi weyday way iga garhesho soo ma aduu dhaqaaqi karin waxaa jira beryahan qaab laisu booqan karo oo telefoon baaba yaallaba oo salaantii hawlahoo dhan kuu fulinaya marka muslimiinta xaqooda sidii loo ilaalin karaba alla ilaaliyo waidaa caasa faxamid allaha fashammithu u ducee waidaa marida hadduu xanuunsadana facudhu booqo waidaa maata hadduu geeriyodoo tii alla ay ku timaadana fattabichu raac janaasadiis oo meydskii axkaamta markas dhex taalla qaybna waa waajib qaybna waa farducayn waa sunna mu'akada iyadoo faahfaahsanna meelo badan buu sheekh kusoo celin doona abgaab khaas ah waynu iskaga tegaynaa wacan abi cumaarata albara ibni caazib ee xaqaha la ilaaliyo wax walbo muslimiintu wanaag ay ku gaali lahayn mid aakhari mid adduunba ayagana isku xiri lahaa ay ku dhaqmi lahaayeen nabigu waa ka hadlay calayhi salaatu wasalaam ee waxaa weeye ku dhaqanka iyo qaadashadiibaa inaga maqan ilahay nagu toosiyo isaga awood leh وcan abi cumarata اlbarا bni caazib radi اllahu tacala canhu qaal amaranaa rasuul اllah rasuulka ileh wuxuu na faray bisabcin toddoba arrimood buu na faray wanahaana naga reebay can sabcin toddobana waa naga reebay yani wuxuu ujeeda hal maalin yuu xadiid gudihii ku sheegay ee wuxuu nabigu ummadda faray ama uu ka reebay waa kumanaan wey waa ee wuxuu ujeedaa fii kalimatin waaxida yuu nabigu toddoba shayna ummadda ka reebay toddoba shayna uu faray amarnaa wuxuuna faray subano biciyaadati lmariid ka xanuunsan in la booqdo waitibaaci aljanaaza janaasadan la raaco laga daba tago la sagootiyo waa xaqa u dembeeye muslimka lahaa intuu markuu dhintay kadibna booqasho kale iyo siyaare iyo in la dul tagoo la salaamiyo howlo kale ay iman doonaan laakiin hadda waa adduunkiibuu ka tegay waa in la raaco laga sagootiyo wa tashmiit alcaatisi midka hindhisoodayna loo duceeyo ilaahay ha ku naxariista la yidhaahdo wa ibraari اlmuqsimi kii dhaartay ibraari اlxaalifi ruuxa dhaartay wallaahi inaad iraacaysaabuu kuhi wallaahi maanta inaad ila soo shaahaydi wallaahi inaadan ka hadhayna meesha idan dhaar buu baallaha gooyo adna wallaahi ha ka horgaynaade waa in la kala roonaadee waa inaad raacdo wa ibraari اlmuqsim kii dhaartay in loo baarnimo sameeyo in loo hogaan loo la kala roonaado wey mar hadduu isagu dhaarto waad ka yeelaysa ibraar waa min albiri baa loo jeeda almuqsin waa ninka xaalifka hal shardunbaa xidhan waa inaan markaa maslaxa iyo mafsado ka weyn ka dhalanaynin oo marka hadday mafsado ka weyn ka dhalanayso ama shay kale aad xeerinayso waa in la fuliyo waajib ma aha okii nabi allow ilah baan kugu ii fasir riya riya saxaabi sheegay markaasuu abubakar nabi allow anaa fasiray riyada ayada abubakar baa fasiray nabi allow miya ansaxay buu gafay nab wuxuu asabta fii bacdin wa akhta'ta bacdan qaybna waad ku habsatay qaybna waad la gaftay toogtii iyo shiishkii nabi allow ilah baan kugu dhaariye wuxuu hi intaan gafay ii sheeg nab wuxuu hi laa tuqsim ha dhaarani lean nabiga hadduu u sheeg wuxuu ka baqay iyadoo meel adag bay taabanaysay in mafsado kale ay ka dhalaato ruuxii dhaartay haddaad ka baqayso wuxuu kuhi wallaahi maanta inaad raac meeshaad u socotaanna wuxuu ogta haddaad tagto inaad dembiba ku gelayso ama qolyihiinna marnaba gacan isla seegayna meesha ay joogaan aafo kalaba ka iman isaguna ma ogo war meeshaa iga daa maya wallaahi hadleha dhaarane markaasoo kale waa la soo reebaya ama laakiin sida asalka waa in dhaartiisa loo baarimo sameeyo loo hogaansamaa wanaagsan wuxuu kagoo nafra nabigu waa nasri lmadluum midka laga garday loo hiiliyo gaal iyo muslimkuu doonay noqdo in loo hiliyo waa asaaska iyo cadaalada yaa ku dhisan wanasri maluub in loo hiliyo ruuxa laga gardaran yahay wa ijaabat daaci ama maal baa lagu dulmay ama cirdigiisi baa lagu dulmay ama sharaftiisi baa lagu dulmay ama dhiiggiisi baa laga dulmay ama fikri iyo ictiqaadkiisi baa lagu dulmaya sheekhuislaam ibnu taymi wuxuu idhahdaa waxyaabaha laisku dulmana waxaa ugu dhib badan oo ugu daranba caqaa'idka iyo mabaadida afkaarta xoolunbaad la ordaysaan iyo dhiig iyo naf iyo sharaf wax ka daran baa jira dhiiggiisi eh, diintiisibaa la duraya oo caqiidihiisibaa la duraya oo xaqdarraa lagu haya inaad u hirso waajib bay kugu tahay oo tidhaada mubtadic ma aha faasiq ma aha eh, waa nin qiimo badan waa sunni waa kan ood waxaad ogta ilahay kugu ogyahay waa laiskugu hilinaya waa laiskugu hilaya waxaa ugu xoog badan muctaqadka diineed maa la iska badaa iyo hawlo kale wa ijaabati daaci kii kuu yeedhay iyo yedhidiisa la aqbalo la yeelo la ajiibo welima lagu yeedhay welimatu cursi waa waajib cala araajix bal qoli ajmac soo guuriyeyba ama waxyaabihii kale walaa'imta kale way fara badan guri cusub oo la dhisoo la furayo iyo nin safar ka yimid iyo waa innaga soo sheegna walaa'imtu cinda alcarab wasalaf toddobay ahaayeen wadaannada toban bay gaadhsiiyaan walqalki baa ka mida waa fara yihiin marka kurayda la gudae marka ayaguna xoogow loo samaynayo weliima loo sameeyaa markay carruurtu qalin jabiyaan qur-aanka dhambeeyana khatimaan loo samayn jiray welimooyin fara badan baa jira ruux markuu safar ka yimaado weliimuu samayn jiray nin maqnaa soo galay weliimaa la sameeya xujatu markay soo noqdaan weliimaa la samayn jiray munaasabaadkaas iyo afraaxdaasoo dhanba ee marka aan bidcana ahayn gaalana aan lagaga dayanaynin wa ijaabatu daaci ruuxuu ku yidhoo la aqbalo wa ifshaa salaam inagu hadda reemagaalka hadda waxaa weeye weliimo way iska yartahay waxaa badan laakiin aan soo wada qadayno ka warramo masaadka ku tukanaysaan inaan kan soo wada qadayno ku yidhi saaxiibka ama xerowga ama wadaadki maxaa leedihi wiijaabat kuma jirto way ku jirtaa yaan la fududaysanin waa inaad ama cudur daarataan ama wax macquula sheegto muslimka qalbiga qalbigiisa aad dejiso ayib wa ifshaai salaami salaantoo la asalaamu calaykum wallabaahiya kadinka gurigaada markaad ka degto ilaa aad soo noqon waa inaad ummadda salaanta u wado hab lagu yidhahdo waalidka beryaan salaan buu ku khafiifay soomaali warkeeda waa taqaanaa waa ifshaai salaam salaantoo la baahiyo oo ruuxaa taqaan iyo ruuxdan aqooninba la salaamo wixii aan gaala ka ahayn wanahaan idan toddobadii wataa uu nabigu ummadda faray ee khayrka badnayd wanahaana wuxuu nabigu naga reebay can khawaatiima cafwan can khawaatiimin aw takhatumin bidahab nabigu wuxuu naga reebay can khawaatiima araatiyaal jamcu khaatam faraatiyaal buu naga reebay fargashiyaal buu naga reebay aw amase wuxuu naga reebay shukuraa weeye atakhatum in lagu faraatiyaysto lagu fargashado bidahabi dahabka waxyaabaha kale bolkaatiga iyo qoryahaasi caaga la marojiye waxaa iska gasho laakiin ha u dhowaana weeye dahab marka laga hadlayo ragga ragga laga hadlayo wuxuu nabiga naga reebay wa shurbin bilfida weelasha fidada ah in wax lagu cuno lagu cabo faraajiin iyo laga dhigto dhaqankii mutakabiriinta weeye gaalada nabiga marka la weydiiyeyna wuxuu uhi waa maxay waa dhaqankii gaalada aan aakhara ku nasiib ayaan ku ka fogaada wuxuu kaloo naga reebay suubanuhu waxaa hawshaaso dhan raggay u taallaa yani agga eh, fargashiga in laga dhigto eh, dahabkaynu ka hadlayna ragga u taalla ama dumarku u fasaxan yihiin ama agga eh, takhatum bilfida iyadu way bannaan tahay sida raajixa ah jamaca min asalafoo khilaaf ka keena waa jira amaa weelal in laga dhigto dahab iyo fido wax lagu cabo rag iyo dumar midna looma ogolo wa canilmayaahiri jamcu miara bay dhowrkiibu nabigu noo diiday alxumri casaa ama guduudnaa barkin yaroo dumarku intay sameeyaan oy ku cufayaan cudbi ama suuf ama wax isbuunja ay geliyaan fardaha iyo geela iyo awrta rakuubka salka la dhigay raggu ay ku fadhiistaan wey sida hadda qolyihiina darwallada ah ee aad salka u dhigataan barkin yar markuu kursigu idinku gaabto ama idinku adkaado ama idinka dhammaado maxaad samaysaan barkinbad ama ninka gaabanee barta yaroo kale muxuu sameeyaa barkin buu isku soo qaadaa barkin noocaasoo kalea yay fardaha saaran jireen oo barida iyo lafta iyo socodka dheer iyo e, gowgowdaas iyo kadkadaas iyo ruuxa asalkiisi iyo baridiisa ilaalin jirtay marku cufaygu dhib ma lahayn usbunyahan lama diidno barkintan lama diidno laakiin waxay ku dahaadhi jireen dumarku gaaridee raggooda u roon waxay ku dahaadhi jireen xariir xariir mara xariir ah marada xariirta marka dhididna ma keento kulaylna ma keento haddii jacfaan laguu geliyood ku fadhiisato waad siraadi waad oyl waad dabadaa ku gubaraysa waad dhididi meeshoo dhan baa dhici marka waxay samayn jireen harqadda galka barkinta ama harqadda soo ma taqaanaan ayay ka dhigi jireen mara xariiroo guduudan ama cas tiibuu nabigu marka ummadda ka reebaya xariirtuu diidan yahay xarir lagu fadhiisanayo rag gool kaga dhiganhayaa iyo barkimo waa xadgudub sharciguna ma ogolo wa cayl mayaahir اlxumri barkimihii ama baydhawrtii guduudneed ama casayd mudwanaba waa ka reemi ciladuna waa inay xariir ay ka samaysan tahay wuxuu koo nabigu naga reebay wa caynilqasiyi waa nooc xariirta ka mida ah. oo magaaladii la odhan jiray magaala ku taalla masar baa marya laga keejioo xariir ahaa weeyaa la leeyahay waa dhar waa dhar maryo weeye laga keeni jiray meesha masor laga keeni jiro marka xariir xambaarsanaa mararka qaarkoodna ee xariiriya waxaa laisku dari jiray geedkan loo yaqaano galiilaha innagu galiilaha aan dhahna ee caanaha cad leh ee xadhigga xoogga badan laga sameeyo maxaa u taqaanaan muxuu yaqaanaa bocboc bay dhaan miyaayow kubad weyn buu leeyahay oo buufsanta soo ma garanaysaan maxaa dhahdaan kaas bocboc anuu geliilaanu aqaana kaa duntiisa oo xariirtooga quruxsan iyo xariir bay isku dari jireen qasigu marka waa uun maro xariir u badan oo raggan aan loo ogolayn wuxuu koo nabigu ka reebay wa can lubsi alxariiri xadhidhi miidhka ahayd ee mutaxnadii in la xidhana waa reebay ama wax lagu daro ama keligeed noqoto goona u taagnaatee nabigu ummadda waa ka reebay walistabraqi wadiibaaj xariirta teeda jilicsan iyo teeda adagba istabraqi diibaajkuna waa un laba nooc xariirta ka mida diibaajka fudud baa la yidhahdaa istabraquna waa qayb xariirta ka mid oo qallafsan waxoo dhanbu waa maxay waa wuxun xariir iyo ka dul wareegaya dahab iyo fido marka dhaqankii gaaladana weeye muttafaqun calayh waxbaan ka booday <clears throat> wa fii riwaayati riwaaya waxaa ku jira ku yimid wainshaadi اdaallati fi الsabci اlأwal wainshaadi da wuxuu nabigu na faray wainshaadi daalla baadida in la yaahdiyo ama la baafiyo ama la haybaariyo baadida kuu timid haska xaraysanini baadi islaam weeye meelihii laga soo keenay iyo ceelashii iyo meelaha la iskugu yimaadiyo geedahaba ka yaadi oo ka naadi oo ka baafi si ruuxi lahaa loo helo oo fi toddobada hore ku jirta toddobada lasamra wey toddobada lasamray riwaayadka qaarkood ay inshaadullah la geliyeen sheekhu wuxuu idhi almayaahiru biyaain muhanaatin qabla alalifi yaa laba dhibcood laho alifka ka horaysa la akhriyo wa mualaa iyo saddex dhibcood leh bacdaha bad ya <clears throat> bacd alyaa waxaa weeyaan bui wahya jamcu miara mayaair waa jamci mufradkeeduna waa miara miaroy maxaa tahay wahuwa shayun wey yutakhadu laga sameeyo oo laga yeesho min xariirin xariir baa laga sameeyaa wayuxshaa waxaa lagu cubaa ama lagu cufayaa oo gudaha loo dhigaa quطnan cudbi iyo suuf aw hayra ama wax kaloo isbuunya iyo caws iyo wax jiricsanoo markaa uun wayujcal waxaa la yeeli jiray fi sarji kooraha ee fardaha iyo wakuuri lbaciri kabaalada iyo awrta yajlisu calayhi araakibu ninka saaran faraska ama ritiga awrka saaran baa ku fadhiisan jiray alqasiyu bifatxi اlqaafi wakasri siin اlmuhmalati اlmushadada la akhriyo qaaf la kor dhabay ee siin hoos dhiganoo dhibci lahayn oo weliba shidan wahya iyaabun waa dhar qisigu tunsaju laga sameeyo min xariirin xariir iyo wakataanin geyl laga sameeyo galiila laga sameeyaa ama waxaa laga sameeyaa suuf cudbi waxaad tidhahdaa mukhtalitayn la ysku daray marka xariirtaana u badan wainshadu daallati waxaa waye tacriif waa in la yahdiyo ama la baafiyo ama la haybariyo waxaad sheegtaanba idan wuu soo celin doona abwaabtan abwaab lamidoo ku macnoon aan ka dheerayn iyo axaadiid kaleu imaamku soo celin doonaa xaqa muslimiinta iyo xuquudan la iskaya loo naxariisto baabu satri cawraati اlmuslimiina wاnnahyi can ishaacatiha ligayri daruuratin wuxuu baab yahay muslimiinta cawradooda in la asturo oo la qariyo oon la baahinin iyo reebidda layska reebay can ishaacatihaa in la baahiyo la sheego oo la baahiyo muslimiinta cawraadkooda iyo xumahooda ligayri daruuratin dhibaato la'aan hadday dhibaato sharciga ah jirto marka in la baafin karo ama bannaanka la dhigi karo way iman doontaa xadiidkii hawbaan waxaa ku yimi laa tu'duu cibaad allah walaa tucayiruuhum addoommaha ilaahay ha dhibina muslimiinay xagganna ha dhaleecaynno ha ceebaynina walaa tatlubuu ruuxa muslimka cawradiisii iyo xumahiisii iyo dhacdiisii ha dabagelina fainahu man alaba cawrata akhiihi اlmuslim walaalkiisa muslimka ruuxii dabagalee qodqodo cawradiisii iyo xumaantiisa inuu unbaahiyo oo ceebayo isku daya alaba allahu cawratah ilaahay baa xumaantiisa isna dabagala aduu waxaad dabadhigatay addoon alla weyna aday ku dabagelahayo ku dabadhiganaya xataa yafdaxahu fii beytihi aduu bannaanahaasad rabta inaad ku ceebaysee ilaahay gurigaaduba kugu ceebanaya meelaad ku baxsan ma jiro aad iskaga ilaaliya aad hawshaa la iskaga ilaaliyo sayidina caliy isna waxaa ka sugan cali bn abi aalib alqaa'ilu اlfaaxishata wاladii yushiicu biha fi اlإثmi sawa xumaha iyo dembiga ruuxii sameeyey iyo ka baahiye shii sheegay ee bannaanka geeyey waa isku dembi buu odhan jiray waxaynu ku maray albukhaari fii adabi baynu ku maray bisanadin xasan idan sheekhaas ka hadli doona baab goonuu keeni doonaa oo ku saabsan goormay bannaan tahay ruuxa muslimka ceebtiisa in la sheego goormaysa aysan bannaanayn baab buu u gunti doonaa oo iman doona waxa hadda laakiin inoo yaalla waxaa weeye muslimiintu waa laba markaynu ka hadlayno kuwa macsiyada ku dhaca kuwa ahlu khayrka ahlu salaaxa lagama hadlaayo waxaa laga hadlayaa kuwa dembigae macaasida ku dhaco labo nin macsiyadiisiiyo dembigiisa asturtoo la gabbada oo isqariya iyo nin xumahiisii bannaankiisa la barin oo bannaanka la taaga ninka lagu amray inaad cawrihiisa asurto ood qariso ee lagu diiday inaad baahiso ama aad sheegto waa axadka muslimkaee khaldamay khaladkiisana qarsanaya la dhuumanaya kaa wey midka aan lagu ogolayn inaad ceebtiisa baahiso ama bannaanka aad geyso ilaa lidaruuratin sharciya midka asagu xumihiisa iyo macsiyadiisa bannaanka la taagan ee la badheedhaya waxaa loo yaqaana almujaahir bilmacaasi almujaahir bilkabaa'ir baa la ka asagu laa hiibata lifaasiqin wey ay laa hiibata limujaahirin midka asagu waa la ceebayn le asagaaba bannaanka isgeeyey oo haddee see ruuxu ku noqonaya mujaahir labuu ku noqdaa falka dembiga markuu samaynayaba inuusan damba idinka lahayn oo bannaankaasu ku samaynaya waa badrheeraya ama xanta ama haxamin howlu taallaba ma aha laa ama macsiyadiibu intuu si hoose ku sameeyo hadhowna ka sheekayn xalay waxaan samay miyaad og tahay oo ilaahay baba xal asturay muxuu isu ceebay macsiyadiibuu si sir ah ama hoose u samayn saaxiibadiibaa uga sheekaynaya wuubuu ku shaacabahayaa ka waa mujaahir bilmacaasi hadduu babligiyo meel fagaaraa ah ku sameeyana asna waa mujaahir bilmacaasi hada laa xurmata lahu hadduu nool yahay iyo hadduu dhintayba waxaa in la ceebeeyo midka asaga ah. say muslimiintu oga waantobaan wadadiisa oga leexdaan xumihiisana loo ogaado loogana cararo xayan aw mayitan hada laa xurmata lahu waa mujaahir bilmacaasi kaasaas u fahma ka laga hadlahayo waa qaacidu ay tahay alaslu waa satru ahli macaasi ay culimmadu ku leeyihiin waa ruuxa la dhuumanaya macsiyadiisii si hoosena u samaynaya in la ogaadana aan rabin eed adugu si uun ku ogaatay ceebtiisii kaa ha dabagelin ha qodqodin weeye in markaa xugum sharciga ku tacalluqa mooye inta miyaad fahanteen intaasuu ka hadlaya imaamku qaala allahu tabaaraka wa tacaala ina aladiina kuwa yuxibuuna jecel an tashiica alfaaxishatu alfaaxisha waa maa qabuxa wa shanuca qubxuhu waa shayga xumaantiisu aad iyo aad u ba'antahay daran tahay ina zinana hadda loo jeedaa aayadda marka sababkeeda iyo siyaaqeedaba la eego ina aladiina kuwa yuxibuuna jecel an tashiica inay faafto alfaaxishatu xumaha u faafo ama magac xumadu dhagxumadu ay faafto jecelyay ku faafaysaa oy jecel inay ku faafto fi ladiina aamanuu kuwa allihi rasuulba rumeeye lahum kuwaa sidaa jecel cadaabun baa u aliimun laxauyoo aad u xanuujiya fi dunya adduunyada waa laxadi xadulqadfi baa lagu oofin iyo walakhirati aakhara naar baa sugaysa wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun idan marka aayaddu waxayna tustay haddaad macsiyada ka jeclaato qalbiga inaad la mid ka faacilii macsida ruuxa sameeya waa hadalkii cali alqaa'il alfaaxisha wاladii yushuucu biha fi sawa ninka xumaha sameeye ka wixii qaadqaada waxay la mid yihiin isku mid xagga dembiga uurkii wixii ka dhacay maxabadu waa fal uurka ka dhaca idan dembiga ka sameeyey ka beenta sheegay ka ku adimay iyo adiga hawsha inay socoto qalbiga ka jecel weligiina aan samaynin isku dembi baa tihiid maxaa yeele waciidku wuxuu ku xidhay maxabo basa ah. yuxibbuuna way jecel yihiin baa layidhi hadday doonaan yaysan samaynin af iyo aadi midnaba laakiin uurkay ka jeclaadeen idan lahum cadaabun amin fi dunya walakhira aayaddu ha ku timaada sabab khaasoo hooyadan caaisha jaafir loo geysta laakiin xukunkeedu cindaha cilmu waa caam alcibratu bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab weeye waxaa marka culimmadu aayadda ay ka qaataan sida aayadihii nisa iyo aayadihii ancaamba iraadat lfisqi inay fisqi tahay wاlcasmu cala اlkufri kufri uu yahay wamaxabat اlkufri kufrun wamaxabat اlmacsiyati macsiya shayga haddaad qalbiga ka jeclaata ama aad ku qaanacda ama aad ku raalli tahay ama aad go'aansato inaad samayso xaggana adaansan kulli waa dembi aayaddaa ku tusaysa yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi اladiina aamanuu idan waxaa soo gelhaya axad walba oo xumaha inuu baaho oo faafo jecel kow maxaa ka ah kuwa adduunka maanta dowladaha sheegta kow ayagaa ugu daran maxay jecel yihiin bulshadu inay dimuqraadiyo qaatay jecel yihiin maal iyo nafna waa ku bixinaya xumihiibaa waxaa loo sameeyey iyo fisqigii iyo macsiyadii wasaaradaa loo sameeyey wasaarado la yidhaahdo fanka iyo suugaanka dhaqaalaa lagu bixinayaa bilad baa la bixinayaa abaalgud baa la bixinaya maalkii waxaa idiin dambaysa casharka ka horreeyey ina arijaala yatakhawaduuna fii maali illah falahum annaar yowma alqiyaama dad baa xoolaha ku takrifali oo ku xadgudbi naar baana quwaxay doonta aakharo xalaad maraysa xurmatu maali lmuslimi ka xurmati damihi ruuxa muslimkaa maalkiisu wuxuu la xurmo yahay oo antid baa saa loogu ciyaaraya wanaagay ka xunuunsanayaan in dhallinyarada hagaagto oy diinka qaataan oo kitaabka ilaahay akhriyaan oy masaajidda galaan oy alla ka cabsadaan oo xumaha iyo xaaraanta iyo zinada iyo bakhtiga iyo dhaqan dhaqanxumado dhan ay ka saahidaan oo ka fogaadaan bay ka xumaanayaan oy ku odhanayaan waxay noqdeen mutaarifiin mayal adag usuuliyiin radikaaliyiin bay noqdeen bay ku leeyihin maxaa raadikaal ah islaamkii culimadu waxay ninkaaso kale waa gaal wanaagga muslimiintu ruuxu dhib waa gaal bay muslim ma aha adiga maalan halgamad iyo jihaad baad wada jirta waaga hore ama camal dacwaad wada jirta waaga hore ama shay khayraad samayn jirtay shayga khayrkaad samayn jirtay baad ka qoomaysay oo tolaaysaa maxaan u yeeli jiraad tihi xukumkaad muxuu yahay cinda ahli اlcilmi gaal baa tahay khayrka dadka faraya ama ummada khayrka u wada ama caruurta iyo dhallinyarada iyo dhalinta noo soo kacaysa khayrka doonaysaabaa dhibaya maxay rabaan fusaaq in la wada noqday doonaya gabadha yarta guriga ka baxday ee cawrada qaawisa ama dhar ku dhagan qaata maxay jeceshahay gabdhahoo dhanba ayadoo kale inay noqdaan waxay soo gelaysaa innalin yuxibbuuna an tashica alfaaxishatu oo ah idhaaru lcawraad watabaruj bay jeceshahay gabdhahoo dhanba nafsa shay aayaddu aayad culus weeye nin walba oon wanaagga jeclayn xumahana jecel baa soo gelaya iska daa marka kii kaba shaqaynayay hay-adaha u dadka ku dilahayay ee ciidanka iyo maalka iyo miisaaniyadda u diyaariy warkiiba jooji adduun waxaynu maraynaa aan kii la joogi jiray baan ahayn laakiin nin baa laga sheegay adduun la joogana ma aragnu aakhare lagu ordaan lama sheegin buuri oo maxaa jira aakhare haddii xisaab baa taalla isaab waaad la kulmeen urbahaysaa naar iyo waa kuquwaaxi haddaadan hagaagin rabbi ku cafiyin markuu wuxuuhi adduun la joogana ma aragno aakhra lagu ordana lama sheegin buuri balaayaga horaysa bu marka waxaa weeye meeshaani marka adaa la iskaga ilaaliyo shayga wanaagga ah samee haddaad awoodi weyda niyada ka jeclow xumaha ka fogow haddaad waxba ka qaban weydo qalbiga ka nac laakiin yaysan dhicin inaad qalbigaadu umaha taageero an abi hurata radi allahu tacaala canhu can nabi sal l slam qaala subanu wuxuu yihi laa yasturu cabdun addoon ma asturo ma qariyo cabdan addoon kaloo muslima fi dunya adduunyada ilaa satarahu allahu yowma alqiyaama ruux muslima haddaad ceebtiisa asturto ilahay ceebahada asturaya maalinka qiyaama xadiidkanna wuxuu khaas ku yahay biijmaaci اlculamaa waa khaasun biahli almacaasi hayra almujaahiriin hayr almujaahiriin dadka macsiyada ku dhacee qarsada wey kadibna sirtooda aad si uun ku ogaatayba ilahay wuuu rasuulku kuleeyahay haddaad asturtood u ceeb qariso ilaahay baa kuu ceeb qarinaya laakiin ninka isagu bannaanka soo dhigtay salafku go'aan bayba ka gaadheen axaadiistaana ku tusi doonta laa yasturu cabdun addoon ma asturo cabdan aakhare addoon kaloo muslim fi dunya ilaa satarahu alla astura yowma alqiyaamati maalinka qiyaama waxaana fasiray ilahay see ku asturaya ilahay wuxuu kuu asturayaa ilaahay marka aakhirat wuxuu ku odhanaya ceebahaad o dhan lagu tusaaya waxa buuggaada ku qoran waxa kuu yaala ilahay wuxuu ku odhanaya adduunka kugumaana ceebin haddana kugu ceebin ma waan kuu dhaafa adduunka intaasoo ceeb baad samaysay aduguna intaasoo ceeba muslimiin baad asturtay abaalkaadu waxaa w wixii ceebayd adduunka aad asturtoo dhan taadi maanta inaan kuu asturo oon kuu dhaafo kugu ceebaynin adinka ilahay wuxuu xaq u leeyahay inoo sheegay in lagu samayn doono ammaama almala khalaa'iqda uunke banka qiyaamata in lagugu ceebayo calaa ru'uusi alashyaa kadibna ciqaabta kalena ay ku sugto marka ahlu satri bay xusaysaa ahlu satr qolyaha macsiyada ku dhacay xaggana qarsanayo xadiidku u wa canhu can abi hurayra radi allahu tacaala canhu qaala samictu rasul la yaquulu as kullu ummati ummadaya dhammaanteed ummadana waa ummat lijaaba cinda ahli اlcilm kullu ummati wa ummat اlijaaba ummada nabiga raacday rumaysay weeye ummatu dacwa ma aha kullu ummati ummaddaydoo dhan yani muslimiintoo dhanba mucaafan waa la cafinayaa oo dembiga in loo dhaafay xaqu leeyihiin wey ila almujaahiriin dembiga in loo asturo oo la cafiyo ila almujaahiriin kuwa ceebtooda iyo dembigooda banaanka la jooga mooye kuwa caddaysta min jahara aclana wa adhara wey markuu shaygu ruuxuu bannaanka geysto oo soo dhigto laba qaab ku dhici kartaabaa idin soo idhi in asagu macsiyadiba uusan qarsanaynoo bannaanka iyo fagaaraha la taagan yahay iyo in intuu hoos u sameeyo uu ka sheekaynayo kuwa iyagu in la asturo ma mutaan cafisna ma in loo daayo wina min almujaaharati dembigoo bannaanka lala baridho waxaa ka mida ah, waina min almujaaharati bilmacaasi macaasida in lala baridhoo bannaanka lala yimaado waxaa ka midu ah suubanuhu an yacmal arajulu ninku inuu sameeyo bileyli habeenka camalan macsiyuu sameeyey dembi buu habeenkii samaynaya uma yusbixu waagaa u baryaya waqad satarahu allahu calayh isagoo rabbi asturay oon la ceebayn oo axad ogaadayba uusan jirin oo dembiga aan lagu ogaanin fayaquul wuxuu odhanayaa saaxiibkii yaa fulan hebelow camiltu lbaarixata waxaan sameeyey kada wakada waxa iyo waxaasaan sameeyey macsiyadiisii ardaalnimadkiisa buu saaki waagumarkuu barya ka sheekaynaya waqad baata wuxuuna baryay markuu sidaa leeyahay foolxumada ku dhaqaaqayo yasturuhu rabbu asagoo rabbigii uu asturay oo u ceebastay ilahi waa xaliim waa sitiir waa xayiyun kariim wayusbixu wuxuu aabarisan yakshifu asagoo faydaya sitra allahi ilaahay asturkiisa canhu xaggiisa isagaa mara isagaaba isceebaynba isagaa kaarka iska gubi ilaahayna inuu marada ku qabtuu rabaa idan kuwaas marka waa mujaahiriin kuwaasi xasan albasri axmed xambal jamac min asalaf laa hiibata limujaahirin laa hiibata lifaasiqin laa xurmata limubtadicin walaa mujaahirin xurmo ma laha xan ma laha iyagaa banaanka waxay dhegteen marka kaararkaa laga gubi waxay baa lagu sheegi si ummaddu ay xumadu ogaadaan layskagana ilaaliyo amaa kuwa wixii qarsaday ee adugu aad si hoose ku ogaatay haddaba gelin asturkoodan ajr baad ka heli ilahna waa kugu naxariisanaya ila lidaruuratin sharciya muttafaqun calayh wa canhu can abi hurayra radi allahu tacaala canh qaala qaala rasul lla sal idaa zanat ilamatu addoontu hadday zinaysato oo fatabayana u caddaado zinaaha zinadeedaba caddaaday mala awaal iyo kutulkutaan lama rabo danni su'a lama rabo malaxun in loo qaado dadka lama rabo asalku waa salaamadooda fatabayana zinahaba nabi uu caddaaday bilbayina sharciya makhraatiyaal baa ku caddeeyey adaa falyajlidha ha jeedo alxadda xadkii zinada boqol karbaash baa asal wixii xor ah iska leeyahay addoontuna konton walaa yuarib calayha yuusan ku caanin oo ku lacnadin lacnad ha kugu dhacday iyo ilaahay ha ku dulloy iyo duf ha kugu baxday iyo meel xun alla ku geey iyo wejiga hado ha ku xaartay iyo naclad baa uusan ku caani macna waa maxay sharcigu wuxuu inoo sheegay laba arrimood tariib iyo habaar iyo lacnad iyo tabkiid nin baa zina ku dhacay xad baa laga oofiyey markii adkinabigu wuxuu hi bakitu calayh ku canaanta wuxuu sameeyey oo ah maxaad dhahaysaan ilaahay kamaadan xishoonin ilaahay maadan xurmaynin rabbigaa maadan ka cabsanin baleeg saa isu gashay dembigii baa la xusuusinaya xumaantiisi lacnada kugu dhacday iyo ilaahay kuma dhaafa iyo naar ku waar iyo la odhan maayo laakiin waxaa la daraysin dembigu galay xumihiisa ilaahay maadan ka xishoon rabbigaa maadan ka cabsanin iimaankaadii waad ku tumatay adaa isharibay waa la odhanaya bal meesha wax u kugu taalla eeg la foorarsa adaa sida isu galay maad ilaahay ka cabsatid maad xishootid nin weyn baate maxaa meesha ku dhigay hawlahaas tabkiid baa la yidhaahdaa tabkiid bakitu calayh ama ahzaaka allahu iyo lacanaka laa hafar allahu laka iyo hawlaha iyo lacnadii lama ogolo waa kala baab nabigu inoo sheegi doon waa icaana lahu cala shayaan icaana cala shayaani calayhi weeye icaanatu shaytaani calayhi weeye lama ogolo midana waa tabkiidoo xumihii uu sameeyey waa in la xusuusiiyo walaa yuarib calayha yuusan ku canaynoo markaa uusan ku habaarin baa loo jeedaa ku lacnadin uma kadib in zanad aaniya mar labaad hadday zinaysato falyajlid alxadda xadka ka oofsho walaa yuarib calayha yuusan zinadiina markaa iyada ku uusan ku dhaleecaynin uma in zanat aalia mar saddexaad hadday zinaysto falyabicha hagado ha iibiyo ha isdhaafiyo walow bixabli min tin laga sameey allah ka dhige xadhkaha de maydhaxda iyo geedaha laga sameey xoog badan xadhig time laga sameeyey ma tabar badno waa raqiis xanaf buu le waa ku goynayaa si walbuu u liitaa muttafaqun calayh xadhig time laga sameeya ha ku iibiya ha isdhaafiyo xadiidka waxaa ku jira in addoommada iyo addoommadu hadday zinaystaan sayidkooda xadka uu ku oofin karo waana mara jumhuur ahlicilm madaba jamaahiir ahlicilmi weeye wadaadda yaroo marka tabar badnayn baa khilaafa waxaa kaloo ku jira si walbay addoonka sinada ugu noqnoqdo inaan la dilaynin oon dhagax lagu dilaynin xadka uun jaldiga la soo celcelinayo ayaa meesha ku jira waxaa kaloo ku jira dadka ahlulmacsiyada ahlufisqiga ah inay fiicantahay in layskaga fogaado haweenaydii addoonta markay sinada dayn muxuu yidhi isdhaafiya waa ahlu shar e eh, yaysan gabdhaha kaa adagana ku aafaynin wartan baasha ku noqnoqonaysa waxay ku aragtay baa jirtay balka wardoon inaad dhahda laga yaabaayo gabdhuhu kaa aafiys isdhaafi aafo weeye in la iibiyo la isdhaafiyana waxaa weeye meeshay ku jirtaa waliba waxay dhaheen waddo anugu haddaan iibiyo isdhaafiyey muslimkaan ka iibiye so aafayn mayso inay dhib badan tahay oo ahlu macsiya tahay markaa inaad sheegto markaad iibinayso waa loo baahan yahay dawadaadaha qaarkood laakiin muslimka halka intay ku xumaatay meel kale ku hagaagi kartaaba hawl ay sinaba aysan tabarhelin buu ninkaa u dhiibi karaa oo shaqo kaleu gelin karaa beer buuba ku fali karaa hawluu u dhiibi karaa miyibuuba geynaya meel aysan ka arag baa wax aafeeyaba oo adhiraac iyo adhijir buu ka dhigahaya qaabba oga badbaadahaya jumhuurtu waxay leeyihiin beecaan asaga addoonta la iibina waa mustaxab waajib ma ah fabichaa amr waa amru isticbaab wa nadmin laa wujuub bay leeyihin daahiriya waxay dhan waa waajib in la gado daahir xidhan amarku waa amru wujuubin wa luzuumin wa xatmin wey waa inuu iibiyo waajib wey hadday marka saddexaadba ku noqoto waxaa wey waa la iibinaya marka xadka lagu oofiye kadib halkaas iyagu mareen wa canhu can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu uhi saxaabiga utiya الnabiyu nabigu waxaa loo keenay birajul nin baa loo keenay qad shariba khamra soo cabay qad shariba waxaa loo badan yahay inuu yahay wadaadkii nucmaan ibna camr alansaari lo ohan jiray ama ibnu nucmaan kama fi saxiix yaa loo wadaadana waxay dhawa cbdullahi ibn ximaar ninka la odhan asaguna khamrada dhowr kor cabay annabi nabig waxaa loo keenay birajulin qad shariba khamro soo dhammay baa loo keenay qaala suban wuxuu yidhi idribuuhu garaaca xadka ka oofiya qaala abu wuxuu yidhi faminaa waxaa naga mid ah addaaribu mid ku garaacay ninka khamrada cabay biyadii gacantiisa ku garaacay oo dhurbaxay iyo tontamo oo la baxay wa minaa waxaa naga mid ah addaaribu mid ku garaacayo binaclihi kabtiisa nin kab oo la baxo kab ku garaacaya baa ka mida wadaaribu biowmid mariisin tududuubay ku garaacahayay mara haddii la dabadalkeeda way ku ganac goynaysa maradaadi intii saa loo qabto haddii madax lagaga dhufto way ku dahay mararka qaarkood falama insarafa markii garaacii xadkii buhayntii laga bogay qaala bacdu اlqawmi muslimiintii barhkood waxay yidhaahdeen akhzaaka allah ilahay ha ku duleeyo akhzaaka allah ilahay ha ku duleeya dheen alla ku dulee wuxuu isku sameeyey bal arka bacdu اlqowmkaas waxaa loo baya inuu cumar ahaa lanna riwaayaka xadiidku uu leeyahay yaa tilmaantay inuu cumar bn khaaab ahaa amiir اlmuminiin ninka sidaa yidhi waa hadday laakiin qisadu hal qisa ay tahay riwaayada cumar inta badan waxay ku timaadaa qisadii ximaar saxaabi loo ama cabdullahi bn ximaar la jiray bay ku timaadaa laakiin daahirku waa asaga qaala nabigu markay sidaa uu ninka qaasu bn laa taquulu haakada saa ha ha odhanin akhzacka lakada laa tuciinuu calayhi ha uu kaalmaynina ashayaana shayaanka ha uu kaalmaynina laa tuciinu shayaana shayaanka ha kaalmaynina calayhi cala alcabdi addoonka xadka laga ofiya khamrada cabbay culmadu waxay leeyihiin see shaydaan loogu kaalmaynaya markuu macsiyada kuu qurxinayay ee xumaanta asagii nafta ay kuu qurxiyeen inaad macsiyada ku dhacaysay maxay ujeedaday lahaayeen waxay lahay inaad dullowday doonayeen shaydaan muxuu rabay markuu kugu tirtirsiinayo kugu caraabay oo kuu qurxinayey oo kuu xalladaynaya macsiyada iyo dembiga wuxuu rabay inaad aakhriya adduunba dullowdo macsiyadii markaad ku dhacdo oo lagu garaaco xadka lagaa oofiye ama aan lagu garaacinba hadday muslimiinta kugu habaaraan oo ay ku yidhahaan ilahay ha ku dulleeyo waxay la shaqeeyeen shaydaan bay la shaqeeyeen shayddaanba wuxuu doonaya inaad dullowdo ujeeddadii shaydaan baynu xaqiijinnay markaan ku habaarra allah ha ku dulleeyo macnahaasuu nabigu diidan yahay calayhi salaat wasalaam rawahu lbukhaari bukhaari baa wariyey riwaaya waxaa ku timi xadiidku uu leeyahay walaakin quuluu allahuma kfir lahu allahuma arxamhu nab wuxuu idhi akhzaaka laha dhihine waxaad tidhahdaa ilaahu dembi dhaaf alla u naxariiso ilaahu nafiya shayaan ka qaba dhaha yaan la habaarin marka bakituuhu yani ku canaanta dembigiisii iyo in la cayo way kala duwan tahay in la habaara way kala duwantahay in la naco way kala duwan bal erga meeshaa taallo bal waxa kugu dhacay eeg maxaa kugu kallifay maxaad ka faa'iidaadda baalxun baad dhaadhiday intaad doonseed waad dakrantay waa ka ilku ku daatee waa kaad jeexanta maxaad ka faa'iiday ma bini aadan baata mise bahal baa tahay howlahaas waa ku dhag hadal baa leedaha ninka ragga ama damiir kale waa ka xanuunsanaya kadibna xumuu iska daynaya laakiin habaar iyo lacnadu shaydaan baan yaynu la shaqayna marka halis wey waxaa ku jira xadiidka in marka la garaacayo wadaadkan khamrada cabay uu ahaa uu sarqaansanaa wa fiihi iqaamaة اlxaddi calى اsakraan la suguma intuu ka miirsanhayo fuqada qaark waxay leeyihin aan kala qaadno hadduu sarqaansan yahay laakiin xanuunka iyo laxawga uu yar dareemayo oo uu yahay waa la karbaashi karaa hadduu waxba ka ogaynba oo sidii maydnoole iska yahay oo daqsi uusan ka gelo iska jiifaba haddaad baqdhawda haddii kale waxba garanayn waa loo kaadama intuu ka miirsanayo suu usha dareemo iyo xanuunka u dareemo idan xadiikan marka waxaa ku jirta in isagoo sakhraansan xadka laga oofiyey waxaa kaloo ku jirta ruuxa muslimka dembe ku dhacay adabka lagaa rabo ah inaad habaarin ood u ducayso doonto iska aamus laakiin ha lacnadin shaydaanna kaalmayn baabu qadaa'i xawaaji lmuslimiin muslimiinta danahooda in la gudo oo la qabto fadliga ku jira qaala allahu tabaaraka wa tacaala wafcaw lkhayra wanaagga sameeya lacalakum tuflixuun inaad liibaantaan baa laga yaaba ama aad mudantihiin khayr ninka sameeya waxaa weeye ma waayo aakhriya adduun abaal ma waayo ibn radi allahu tacaala canhu ana rasul sal lay rasulka ilah qaala wuxuu almuslimu akhulmuslimi muslimku waa muslimka walaalkii laa yadlimu ma dulmiyo walaa yusnimu balaayo ogama tago iyo dhibaato man kaana fii xaajati akhiihi walaalkii dantiisa ruuxa ku howlan ee ku sii jeeda kaana lahu fii xaajati ilahay baa dantiisa u atibiyo u qabta waman faraja can muslimin kurbatan ruuxii muslim ka fayda kurbo iyo kodol faraja allahu allah ka fayda canhu muslimkaa wax fayday biha bilkurbati alatii farajaha kurbatan kurbuu ka fayda rabbi min kurbi ywm اlqiyaamati kurbooyinka iyo dhibaatooyinka maalinka aakhara ah waman satara musliman ruuxii muslim asuro ceebtiisa asuro waa musliman hayra mujaahirin bilmacaasi horaan baa idiin soo sheegay satarahu اllahu ywma اlqiyama ilahay baa aakharana astura muttafaqun caley xalaynu xadiidka soo maray وcan abi hurata radi allahu tacaalى canhu can sal slam qaal nabigu wuxuu uhi man nafasa ruuxii ka neefiya can muminin kurba nafasa maxaa loo yidhi markaad dhibaato iyo kodol aad gasho iyo culays iyo cidhiidhi uu kugu yimaado waxaad mooddaa inuu naqaska kugu dhagayo waad aragtay dadku wayna neefsadaan fuuf mid waxda qabsada wala neef dhabaa markuu wax kugu istaago marka culays kugu yimaado iyo diiqad iyo cidhiidhi adduunyaama aakhara aad gasho naqaskaa kugu dhagaya neeftaa kugu dhagaysa neef mareenkaa cidhiidhiyeemaya xisan aw macnan marka nabarkii lagaa fujiyo waad waad farxi waad qoyi tubooyinkii iyo mareennadii neefta yaa furmaya neefta ka soo bodaysa war neeftiibaa iga soo bodaad leedahay war fallaadh baad iga goysay baad dhihi waad neefsan sambabkaadi baa sibacan u shaqaynaya marka horan waa cijiyamay tii baa nabigu ka hadlaya man nafasa can mu'minin ruux mumin ruuxii ka fayda can eh, cafan kurbatan kodol iyo dhibaato min kurab اdunya addunyada dhibaatooyinkeeda kamida kurbooyinkeeda nafas allahu canhu ilaahay ka fayda oo ka neefiya xaggiisa kurbatan min kurab ywm اqiyaama adduun hadda muxuu yahay adduun baa ruux muslima aad ka goysay dhib ka sii daysay waad caawisay aakharo ood wax walba oga baahi badan tahay maalinkaa wax yaroo lagu taro ayaa rabbi kaa kurbooyin waaweyn kaa faydaya man ysar calىa mucsirin mucsirku waa ruuxa daynta intii lagu yeeshay iskana bixin waaye wuu daymoobay wuu qaamoobay dayntii baa xilligeedii la gaadhay iskamana bixin karo wuxuu ku bixina maayo waman yasara ruuxuu u fududeeya calaa mucsirin mid sabooloo dayn lagu yeesho iska bixin waaye dayntu u fududeeya yasara allahu calayhi fi dunya xalku wuxuu ku jiraa inaad muslimiinta caawiso ood deymaha kala qayb qaadato oo haddaad aduu u cafido oo ka dhinto oo wax baa ku hagaagaya ganacsigan iyo xantida ah iyo wanaag iyo abaal dadka la taray ku socdaa ixsaan iyo abaal iyo dadka la taray iyo naxariis loo tabiyey ayaa ilaahay ku barakeeya man andara mucsiran aw wadaca canhu adallahu allahu fii dilli baa xadiid ruux saboola oo dayn lagu yeeshay iskana bixin waayey ruux u fudeeyee ka bixiya ama wuxuun ka dhima qayb ka qaata ama adigaa wax ka dhimayba ilaahay hooskiisa maalinka qiima lagu hadhinaya carshuraxmaan hooskiisa yowma laa dilla ilaa dilluh ayaad harsanaysaa dayntii baad ka fududaysay waad ka bixisay waxbaad ka dhintay qayb baad ka qaadatay fadligaasaa laga helaya xadiidkii muslimna man sarahu an yunjiyahu اllahu min kurab ywma اlqiyaama falyunafis can mucsin aw yadac canhu ninkii doonaya kurbooyinka aakhare inuu ka badbaado oo wax dhibaato aakhara uusan la kulmin ninkii doonaya dadkaa daymaha halkaa loo haysto ha ka bixiyo ha caawiyo ama xuma ha ka dhimo yani hawlahaas waa jaanis furan weeye biilashiiba hadda la iska bixin laaya iska daadayme kilooyin guryaha laysku haystaa coronavirus baa dhacay abaaraha laysku sii daayay kenya in lays cunaa la maraya soomaaliya iyo tobarkood baddaa iyagu masaajidda baa layskugu soo daatay waa aragteen wax miskiin istaagaya marka saladaha laga baxo dadkaa loo naxariisto ilahay agtiisa wax la dhigto waman satara musliman muslim ruuxii astura ceebtiisa satarahu اllahu fi اdunya wاlaakhira wallaahu fii cawn اlcabdi ilaahay wallaahu fii cawn اlcabdi ilaahay addoonka kaalmadiisu ku sugan yaho ilaahay baa kaalmaya addoonka maa kaana alcabdu addoonku intuu ku sugan yahay oo uu ku hawlan yahay fii cawni akhiihi walaalkii kaalmayntiisa intaad walaalkaa kaalmaynayso eed xadhkihiisa tolayso hawlahaada ilaahay baa adugu kuu qabanaya marka xaajadu kugu adkaato in xawaa'ijta iyo danaha muslimiinta aad ka shaqaysaa laysku mashquuliyaa si si marka ayada ah lagugu fud bacdu sala waxay dhihi jireen markaan daa'iqiya dhib ku dhaco intaan baxnoon beeraha iyo meelaha miyiga iyo ceelasha laga cabbiya tagnaan xoolaha muslimiinta u waraamin jiray mid abaal aan haysanib waa abaal alsiin mid ah geelu ku badanya oolu ku badan ciidan la'aanay la waraabinay casarkii markaan soo laabto dantayda oo la qabtay baan soo laaban jiray bacdu salaf anaa intaan dhaqaaqo wax walba aan dhaqaajin waa tul iyo waxba qaban waayo markay socon weydaan waxaan aadahaya meelaha baahidu ka jirto ceelasha iyo hilooyinka iyo beeraha iyo dhibaatooyinku meelahay ka jiraan markaasuu xooggii sadaqaysanaya casarkii waxaan soo noqon jira iyadoo la xalliyey taydii anugu aan ka samray dadka kaa xanuunsan baa lagu daawaystaa in muslimiinta dantooda la qabto xanuunahaad ka caafimaada weyday baa lagu daawooyaa inaad danaha muslimiinta ka shaqayso saad moodaysaan ma aha qur-aan isaaron baan la taagnaan qur-aanku waxba ku tari maayo dawaba laguu gelin maayo maxaa dawadaad meel kale ku jirtaa oo ah inaad muslim caawiso ood kurba ka faydo oo dantiisa u qabato doqon ma garato wey hawsha ayaan loo dayma la'aanin waman salaka ariiqan waddo ruuxii qaada yaltamisu uu ku doonayo ku raadinayo fiihi fi ariiqi cilman cilmi diineed oo aakhare uu ku badbaadaya adduunyaba sahala allaahu lahu rabbi wuxuu u sahlaan addoonka asaga ee saaliga ah bihi biariiq waddaduu maray sababkeed ariiqa iljanna waddo jannuu ku aadaa weeye masaajid baad aaday jaamacad baad aaday dugsi qur-aan baad aaday meel aad cilmi diine alcilm asharci cilmu alaakhara aad ka baranayso baad aaday wado jannaad ku geynaya maxaa yeelay cilmigiibaad ku dhaqmi waad ku badbaaday xumihii baad kaga dhowrsan wanaaggii baad ku hagaagi jannaad ku helaysa muslimiintii baad khayrka ku fari xumaad kaga qaban xilki diineed baad qabanaysa aduguna ku hagaagaysa jannaad ku helaysa culamadu waxay ku ijmaaceen laga hadlaya qaybta inay tahay alcilm alsharci cilm alaakhira baa loo jeedaa waxyaun kale waa iska hawlo adduunyo wama jtamaca qowmun qolyo kuma kulmaan fii beytin min buyuut culmad waxay ku ijmaaceen inay tahay ka miiaal oo masaajidkuusan shardi ahayn madariso goob bannaan dukaan dhexdii hadday inagoo koox isu nimaadnoon cilmigii kala marsanayno oon kitaabka rabbiga tafsiirkiisa qaadanayno oon axaadiis nabiga kala meersanayno nafsa shay waa isku mid riwaayada muslim bayna ku xoojiyeen laa yaqcudu qawmun yadkuruuna allah qolyo ma fadhiistaan goob ilaahay xusahaya ilaa xafathum almalaa'ika wahashiyathum اraxma waa jamaaca khayrka ku kulmay meeshay doon ha fadhiisteen waxaase usii fiican in la fadhiyo bayd ilaahay iyo masaajid wma jtamaca qowmu qolyo kuma kulmaan fii beyti min buyuut illah guri guryaha ilahay ka mido ah masaajidda ah tacaala koraaye yatluuna kitaab allah kitaabka rabbiga akhrinaya wayatadaarasuunahu baynahum isu meerinayo kala marsanayo kala qadanaya almudaarasa wa almudaakara almuraajaca in la kala barto altacliim wاtacalum ilaa hadday jiraan qolyo noocaasoo kitaabka rabbiga iyo mulxaqaadkiisi kitaab ullahi wa mulxaqaatuhu oo sunnada ah xikmada ah ilaa nazla calayhim الsakiina kitaabka rabbigay maxaa lagu fahmaa sunnada iyo shaarixii la soo raaciye sharxayay cilmigiisi iyo diinkiisi oo suubanaha ah ilaa nazla calayhim waxaa ku soo degta asakiina xasilooni min allah طuma'niina fi اlqalb iimaan ama malaa'ig baaba imanba wahashiyathum raxma naxariista ilaahay baa daboole oo hadhaynaysa ilahay baa raalli ka ahe eh. wa xafathum waxaa hareerayn almalaa'ikatu malaa'ig baana korkooda ku heaabi ama hareerahaba ka istaagi wadakarahum ullahu rabbi wuxuu ku sheegaya dadka ayaga ah fii man cindahu mubaahatan ilaahay baa ku sheegaya dadka ayaga ah dadka agtiisa ee malaa'igta ah in aladiina cinda rabbika wey malaa'igta ilahi wuxuu odhanayaa ma ogtihiin in addoommahe ka mida mhibl ay fadhiyaan oy kitaabka rabbigii sunnada akhrisanayaan inta ay xusaysa keligiin ma aha malaa'igay addoommo noocaasaa jira ilaahay marka hadduu dadka agtiisa sharafta ku leh malaa'igta kuga agsheego waxaa weeyey waxaa weeye hawshaa fadli iyo fadiilay inoo tahay manqab waman baaca ninkuu dibdhigay uu la hadho bihi asaga camaluhu camalkiisu xumaa lam yusric ma dedejiyo bihi nasabkiisu ma dedejiyo meelle kuma geeyo waxaa weye xuma uu la hadhay ee naaqis noqday ee khayr badan la iman waayey waxba tari maayo anaa ina hebel ama royal family ama ina ugaasa ama ina laandheero ah haddii laakiin laandheeranimo iyo ugaasnimo iyo camal suban iskugu darmado samnin wa casal weeye samnin wa casal haddii sharaf iyo magac wanaagsan iyo hayb wanaagsan oo dadka agtiisa qiima ku aad ka soo jeegdo xaggana ahlu khayr aad noqoto haddii waa laba sharafoo ilaahay ku siiyey isagaana fadliga bixiya laakiin tibnabi hadduu hadle waa maxay muhimmaddu waa alcamal الsaalix alcamal الsaalix salmaan alfarisi ayaa liibaanay abaallahab oo nabi maxamed adeerkii ana meeshuu ku dembeeyey laysma weydiiyo waman baطa'a bihi camaluhu ninkuu camalkiisu la hadho aakhara u habsaamiyo lam yusric ma dedejiyo oo ma baasiyo bihi asaga nasabu nasabkiisa rawaahu muslim baa xadiidka wariyey marka waxaa weeye camalkaa saalixa ah iyo ummadda muslimiinta loo qabanayo ilaahay loogu dhowaanaya lagu badbaadaaye ree hebel baana waxma tartay ilaah laga cabsada wallahu subxana wa tacala aclam